والآجل فهذا هو المجلس الأول من مجالس قراءة وشرح كتاب جمع النهاية في بدء الخير وغاية للإمام أبي محمد للإمام ابن أبي جمرة عبد الله بن سعد رحمه الله تعالى وهو مختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وهو الكتاب الثاني من متون حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين ضمن سلسلة دروس سلسلة دروس من الحديث النبوي بدءا بكتاب الأربعين وانتهاء بالسنن والصحيحين يسر الله الإتمام inahu jawaad kariim wbilijaabai jadiir aamiin aamiin aamiin allama hadi kadib iyo salliga nabigeena sala allahu alayh waalihi wasaxbihi ajmaciin fadhigan waa fadhiga koobaad oo in sha allahu tacala aan ku bilaabi doono kitaabkii labaad ee mashruucii maritaanka mutunta axaadiista nabigeena sala allahu alayh waalihi wasalam kitaabkii labaad majliskiisii koowaad weeyaan majliskan in sha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa afar iyo toban majlis oo kitaabkan insha allah caza wajal uu ku dhammaan doono majliska u horey buu noqon doonaa insha allah caza wajal horaanna waan u sheegnay kitaabka alarbacuuna annawawiya in uu noqday lix majlis sida dhabta ahna wuxuu ahaa shan majlis majlis koowaad muqadimu iska ahaa marka in sha allah caza wajal axaadiista uu koobay kitaabkan laa shaka axaadiid aad wadheer way ku jiraan inkastay kooban yihiin axaadiid macaani badan xambaarsan ay ku jiraan laakiin arbaciinkii oo kale ma ahan tan labaad waxaa isweydiin mudan oo laga yaaba in la isweydiiyo dad mubtadi'iin baa kitaabka dhegaysto afartan xadiid ama soddon xadiid ama labaatan xadiid ugu yaraan in la akhriyo maxay soo biirinaysaa ma alfaa'ida qofka mubtadi ahna waxaa weyaan wuxuu u baahan yahay in xadiidkii loo maro halkaa xadii laba xadii saddex xadii intaasu soo meel soo dhiga kadibna usoo gudba saasaa laisweydiin karaa laakiin haddii la ogaado idaa curifa sabab baطala alcajab haddii sababta in wax la boobsii keenaysa la ogaado eh, in wax lala way dhammaanaysaa sababta keenaysa waxaa weeyaan culimmadeenni hore calayhim raxmat ullah markaad muqadimaadka akhrisaan ikhtisaarka iyo kitaabaha soo gaabinta ay soo gaabinayaan in badanoo ka mid ah waxay ku cileeyaan qusuuru lhimam himada iyo muxuu aha dadka inay cilmiga xambaaraanay wax badan u dhabar adeegaan ama u adkaysaan ayaa aada u koobnaatay leeyihiin waa wakhtigan annaga aan joogna dhowr boqol oo sano ka hore haddii marka wakhtigeennan oo himamtii ay hoos u dhacday kadalika mulhiyaadka iyo waxyaabaha dadka mashquuliya oy ka mid tahay risiq raadintii mashaaqishi magaaladii iyo waxyaaba tiro badan oon la koobi karin iyo barakadii zamankii oo yaraatay wax badan haddii muxuu ahaa la fiiriyo waxaa loo baahan yahay marka dadka in laga daba tuuro taas waa tan koobaad tan labaad shuyuukhdanaga nin ka mid ah oo muxuu ahaa axaadiista iyo mutuun badan akhrin jiray muddo yaroo koobanna ku akhrin jiray shan iyo toban muxuu ahaa matni oo mutuun weyn ah oo aad u weyn ay wuxuu ku akhrin jiray siddeed maalmood han iyo toban matni oo jamiic funuun shariica ka kooban ama aqlabkeeda ayuu wuxuu ku akhrin jiray siddeed maalmood marka wuxuu dhihi jiray saddex hadaf ayaan ka leenahay tan koobaad liyastaftixa bidalika almubtadi qofka bismi illaahi la hadda cilmiga bilaaba inuu ku furfurto oo ay furukorog u noqoto cilmigaan uu u noqdo waa qodobka koobaad tan labaad wayastafiida minhu almutawasitu qofka dhexdhexaadka ah oonan cilmiga meel sare ka gaarin dhulkana ka soo kacay inuu muxuu ahaa ka faa'idaysto ood wax badan iyo masaa'il badan baa soo mari aad ka faa'idaysto tan u dambaysana qofka muntahiga ah oo cilmiga meel fiican iyo boos fiican ka gaaray inay u noqoto muraajaca iyo taxqiiq la xaqiijiyey masaaisha cilmiga ah marka ahdaaftaas saddexda ayuu sheekha u dhigay annaga insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaan ahdaaftii intaba aan laga baxaynin dadka bilowga ah furay u noqonaysaa dadka mutawasidka ah oo dhexdhexaadka ah faa'iido bay ka helayaan insha allah caza wajal qofka muntahi ah oo hadda kahor kitaabahan soo maray oo in badan axaadiista ilaa saxiixaynkii sunanka soo maray isna waxay u noqonaysaa istidkaar inay wixii u xasuusta iyo taxqiiq masaa'il alcilmi masaa'il badanoo muxuu ahaa ka heebaynaysa in amaba muxuu aha sabaynaysa laga yaabaa inay u noqoto taxqiiq marka inkasta oo maadaama axaadiista hadafkaan u ahrinayn uu yahay in la dulmaro masaail badan in la taxqiijiyo ay adkaanayso sida dhabta ah haddii la damca in masaail badan la taxqiijiyo kitaabkan wuxuu qaadanaya lix bilood soo socota annagana waxaan rabnaa insha allah caza wajal bil iyo laba cashir inaan ka dhigno hadduu ilahay qadar usbuuci waa saddex maalmood kii kalena waa saddex maalmood kii kalena waa saddex maalmood marka bishii waxay noqonaysaa laba iyo toban usbuuc laba iyo toban cashir cafwan iyo laba cashiroo raacaysa insha allah caza haddii ay nooga fududato inaan ka hormarinana waa alxamdulilah ka wanaagsan weyaan axaadiista qaar baa yardheer saa darteed marka in arrintaa lala socdo waa shay muhiim ah oo qofka uusan dhihin in maxaad ka fahamtay maxaad ka faa'iday tan kale waxaad ogaataan axaadiista arbaciinkan kusoo marnay qayb ka mid a ah, insha allah caza wajal waan mari doonaa waxaan ku mari doonaa matni min abi jamra ku mari doonaa markii aan gaarna kutubta ka dambaysa axaadiis badanoo ku marnay muxuu ahaa kitaabkan aan ku mari doono insha alla caza wajal arbaciinkan kusoo marnay ayaa lagu mari doonaa marka axaadiistii laftirkeeda way soo laabanayaan wax alla wixii kitaabkan aan ku marno dhan haddii matni tajriid asariix limukhtasar saxiix albukhaari haddii aan akhrino tusaale ahaan oy dhacda in la akhriyo oo bukhaariga aan loo boodin wax alla wixii kitabka ku jira waa muxuuha dhammaan kuwada yeelaan kadalika haddii laga boodo oo bukhaari loo boodana nafsa shay wax alla wixii bukhaari ku yeelan kan ay ku yeelaan marka insha allah caza wajal kanaad ku maraysaa qeyb kan kalaad ku mari wahaakada wx waa iskamilayaan sidaa darteed markay aan laga cajizin oo la dhihin muxuu aha maadaama axaadiistii la badiyey laba marna aan la maraynin mal faaida ta ayada meesha ka baxda inta marka kitaabka aan bilaabin kitaabkan muxuu yahay ciwaankiis kitaabka sida kor aad ka fiiran arki kartaan magaciis waxaa la yidhaha jamcu الnihaaya fii badءi اlkhayri wagaaya magacaas ayuu leeyahay waxaana mashhuur uu ku noqday mukhtasar صaxiix albukhaari libni abi jamra ayuu magacaasuu ku noqday mashhuur abi jamra ayay soomaalida u yaqaanaan magacaas ay u yaqaanaan kitaabka isaga ah wuxuu u yahay soo gaabin iyo mukhtasar saxiix alimaam bukhaari oo taqaanaan oo dhowrka kun oo xadiid ahaa ayuu soo koobay marka waxaa haboon marka alimaam albukhaari inaan tusaale yar oo kooban ka bixin insha allah caza wajal alimam abuhaari maxamed bin ismaaciil albukhaariy waa calam min aclaami اlmuslimiin wuxuu dhashay kuna dhashay magaalada bukhaara sanadka markuu ahaa bukhaaro waxay ku taallaa jamhuuriyaad islaamiga ah oo ruushka ka xoroobay mid ka mid ah meelahaasay ku taallaa bukhaarada kun wuxuu dhashay marka maxamed bin ismaaciil bukhaari boqol iyo afar iyo sagaaشhanka hijrada nabigeena sal allahu alيyh walih wasalam marka ay ahayd wuxuu ku dhashay magaalada bukhaara wuxuuna dhintay labada boqol iyo konton iyo lixdii marka hijrada nabigeena sal allahu aleh waali wasalam magaalada khartank ayuu ku dhintay oo ayadna aan ka fogen ayuu ku dhintay caleyhi raxmat ullah alimaam albukhaari culimmada islaamka aad bay u ammaaneen laba qowl baan ku gaabinayaa qutayba ibnu saciid ayaa wuxuu leeyahay waxaan la fadhiisay oo in badan la kulmay dad fuqaha ah axkaanley ah iyo dad adduunkan ka zaahiday iyo dad aad u cibaado badan baan la kulmay weligey maan arkin yidhi intaan caqli yeeshay oon wax kasay muxamed ibnu ismaaciil albukhaari nin lamid weligey maan arkin wuxuu leeyahay zabankiisa marka loo fiiriy wuxuu la mid ahaa sayid cumar radia allahu tacala canhu ardaha zabankiisa siduu saxaabada dhexdeeda ka ahaa ood ugu muuqday zamankaas siduu ka ahaa cumar ayuu bukhaarina muxuu ahaa ka ahaa awsaati almuslimiina walculamaa walfuqahaa asubki wuxuu leeyahay البخhاaري إmام المسلمين وqدوة المؤمiنين وشhayk الموحدين والمعول calayhi في xadيiثi سيد المرسلين saasuu kusoo koobaya imaam البخhاaري waa muslimiintoo dhan imaamkooda weeyaan muminiintana waa kanay ku daydaan muwaxidiinta ahlu tawxiidkana sheekhooda weeyaan waa ninka looga dambeeyo looga dambeeyo oo cid ku qabsan karta aan la arkin xadiidka sayid mursaliinta oo dhan sayidkooda axaadiiskiisa iyo axaadiistiisa ninka looga dambeeyo oo cid muxuu ahaa kaga dab imaan karta aan la arkin wey ayuu leeyahay caleyh raxmat ullah sifooyin badan buu lahaan jiray waxaa ka mid ahaa geesinimada kaana shujaacan fi اlxaq tan labaad nin aad u xalaal marad ayuu ahaa aad qur arin bu nin aad u quraan aan akhrin ahaa xitaa waxaa la naqliyaa ramadaankii habeen kasta inuu qur-aanka khatimi jiray kadalika caleyh raxmat ullah karam iyo deeqsinimo ayaa lagu sheegay weyaan kitaabaha mualafaadkiisa waxaa ka mid ah aljaamic asaxiix oo loo yaqaana saxiix imaam albukhaari waxaa ka mid ah aladab almufrad oo taqaanaan imaam alalbani caleyh raxmat ullah axaadiisiis uu kala saaray oo aad u qiimo badan tawaarikhdiisa ka mid ah taarikh alkabiir wataarikh alawsat wataarikh sahiir ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah khalqu afcaal cibaad ayaa ka mid ah tawxiida waxaa ka mid ah asaami asaxaaba waxaa ka mid ah kitab la adducafaa waxaa ka mid ah alqira'a khalfa alimaam waa masale ayadna muhiim ah oo axaadiis kusoo aroortay o dhan uu kusoo jamciyey imaam albukhaari marka kitaabkan bukhaariga ah oo kitaab taxta adiimi samaa samadan hoosteeda wax kitaab hoo yeella oran kitaabka alleh subxana wa tacala oo ka faseexsan usan jirin isaga laftirkiisa ay wuxuu ka hadlay sababta uu kitaabkan u alifay wuxuu leeyahay sheekhayga oo la yidhaahdo isxaaq ibna rahawey fuqahada waxay yidhahan rahawey muxadisiintana waxay yidhahdaan rahawiya marka annaga maadaama xadiid aan wadno wuxuu noqon doonaa insha allahu tacala istilaaxeena rahawiya ayuu noqon doonaa fuqahadan waxay u yaqaanaan isxaaq ibnu rahawey siibawey oo kale marka camrawey oo kale marka isxaaq ibnu rahawiya oo shuyuukhdiisii muxuu aha ka mid ahay wuxuu leeyahay wuxuu igu dhahay alimaam albukhaari wuxuu igu dhaha uu leeyahay imaam albukhaari haddii aad nin adinka idin ka xirti ka mid aad qof ubanbixi lahaa ood u istaagi laha axaadiista nabigeena sal allahu aleh waali wasalam inta saxiixa inuu meel ku aruuriyo arrin fiican bay ahaan lahayd arrintaas waxaa igu ridiu yidhi runtii murug aa igu riday tan labaad waxaan arku yidhi anugu nabigeena sala allahu aleyh waalihi wasalam hortaagan kadibna waxyaabahan eh, laisku qaboojiye amaba marwaxaad ha noqoto wax la mid ah annagoo anoo nabiga sal alla slam alihi wasalam ku babina ayaan arkay saas ayaan arkay ragga mucabiriinta aho mxua ruyada tacbiiriya oo ruyada fasira ayaan u tago yidhi waxay dhaheen tadubbu alkadiba can rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam beenta lagu been abuurana nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam ayaad ka difaaci doontaa ood noqon doontaa qofka nabigeena sala allahu alayh waalih wasalam been abuurka lagu been abuurana ka difaaca kadibna qalbigayga waxaa ku dhacduu yidhi inaan axaadiista saxiixa aan jamciyo axaadiista saxiix u istaagay lix iyo toban sano ayuu jamcinayay imaam bukhaari caleyh raxmatullahi muxuu ahaa saxiiisa sita cashara sana wax laba maalmood iyo kusoo booda ma aha lidalika haddii toban sano lagu akhriyay saxiix bukhaari taliifkiisa keligiisa wuxuu qaatay lix iyo toban sano waxsan likhanah umalaynina wuxuu leeyahay xadiid ku yeela ma jiro ilaa waa saxiix xadiid aan geli lama arko ilaa laba ragcaan tukada kadibna ilaahay baan istikaaro weydiistaa khayr miir alab ayaan weydiistaa kadib ayaan geliyaa wuxuu la imaanaya wax alla wixii asbaab bashari ahaa oo aqoontiisi iyo markuu la imaado kadibna laba rakcu tukanaya kadibna rabbi ma geliya mismis iska daya ayaan rabbi weydiiya kadib ayaan geliya dhammaanta axaadiista ku jirta waa noocaas lidalika faaqa jamiica almualifiina sixadii ayuu marka la gooni noqday alimaam bukhaari waa ninkaas caleyh raxmat ullah ummaddana nafci badan iyo khayr badan ilaahay subxana wataala sabab ugu dhigay maanta hadii la yihahdo akhrajahu lbukhaariy cid ka haddaba hadli karta lama arka lakiin haddii aad tirahdo akhrajahu atirmidi maala waa lo haye ma saxba ma xasanba ma daciifa muxuu yahay xadiikaas darajadiis maa sheegta laakiin ahrajahu buhaari hadii aad tirado yana run tahay cid ka daba hadli karta ma kitaabka marka ninka soo ikhtisaariyey oo soo gaabiyey caleyh raxmat ullah oo saddex boqol sagaashan iyo afar xadiid ama saddex boqol sagaashan iyo lix xadiid ka dhigay waxaa la yidhaahdaa cabdillaahi ibnu sacdin ibnu saciid ibnu abi jamrat alsdi alundulusi abu muxamed ninkaas magacaas ayuu leeyahay waa ree undulus sbain meeshaan loo yaqaano ama sbain loo yaqaano oo muddo dhowr boqoloo sano ah ilaa sagaal boqol sideed boqoloo sano muslimiinta ayaa xukumi jireen ayuu u dhashay ninkaas ahlu xadii ayuu ahaa madhab ahaana maaliki ayuu ahaa ila dhankaas maqrib alcarabi iyo ilaa undulustaas madhabka xoogga lah oo ka jira wuxuu ahaan jiray madhab imaam daar alhijra imaam maalik madhabkiisa ay ka shaqeyn jiray ninka isaga ah asalkiisa indulus kasoo jeeda laakiin wuxuu ku geeriyooday ood cilmigiisa ku faafiyey fii misra almaxruusa masr ayuu muxuu ahaa degay masr ayuu cilmigiisa ku faafiyey mualafaadkiisa ku qoray wa tufiya biha halkaas ayuuna ku geeriyooday caleyh raxmat ullah wuxuu geeriyooday sanadka hijrada nabigeena sal allahu aleh ali waslm markay ahayd lix boqol shan iyo sagaahanka ayuu geeriyooday macna dalika sideed boqol ilaa toddoba boqol intuu dhexayso sana toddoba boqol iyo ziyaado sana ayuu mootan yahay caleyh raxmatullah intaana waxaa leeyahay caleyh raxmatullah lidaalika cilmiga qofka inuu intuu cilmi barto kadibna cilmiga asaga ha itqaaniyo kadibna taaliifiye fawaaiddiis tanaa ka mid ah ninkaas dhintay toddoba boqol sideed boqoloo sano ka hore imaam bukhaari oo dhintay kun iyo laba boqol iyo ziyaado sana ka hore dhintay ayaa ila alaan waxaa leeyahy caleyh raxmatullah mashaariqi alardi wa maghaaribiha alcarab walcajam ayuu nin walba muxuu ahaa taradi dadkii boqorada ahaa waqtigaas la joogay yaa wax ka yaqaan tujaartii la yaqaana bilyoonayaaga la dhihi jiray oo wakhtigaad joogay yaa ka yaqaana muluugtii cid taqaana lama arka abadan laakiin culimmadii kuwaas yabqa dikruhum raxmat ullahi calayh alimaam albukhaari alimaam muslim caleyh raxmat ullah alimaam shaafici alimaam axmed alimaam malik calayhim raxmat ullahi jamiican wahaakada marka cilmiga qiimahaas iyo macnahaas ayuu leeyahay in marka wakhti badan ooloo huro oo waxaa weyaan juhdi badan lagu bixiya waxyaabahaasa keena weyaan aan bilowna insha allah ariiqadeenna waa ariiqadii sidaan u ballanay waxay noqon doontaa insha allah caza wajal in la maro xadiidka wixii in la baraarujiye u baahanna oo suuragal noqon karana loo baraarujiye haddii la dareemo in wakhtiga uusan caawinayninna waxaa weyaan dulmarkaas ayaa looga kaaftoomi muqadimada ayaan ku bilaabayna marka yaquulu اlmualifu raximah اllahu tacala raxmata waasica bismi اllahi اraxmaan اraxiim magaca alle ayaan ku bilaabaya kitaabka allihii naxariis guud iyo mid gaar ahba naxariisto muqadimat ibn abi jamrat alasdi qaala alcabdu alfaqiiru ilaa rabbihi cabdillaahi ibnu sacd ibn abi jamrat alasdi raximah allahu tacaala alxamdu lilaahi xaqa xamdih wاsalaatu wasalaamu cala sayidina muxamadi muxamadi alkhiirati min khalqih wclى asxaabihi saadati اlmukhtaariina lisuxbatih wabacdu qaala alcabdu addoonka wuxuu yidhi alfaqiiru daa'ima alfaqri baahida uu qaba rabbigiisa ay weligeed daa'imka ahayd alfaqiir u baahnaa ilaa rabbihi rabbigiis u baahnaa cabdillaahi ibnu sacd ibni abi jamrata alasdiya ahaa raximahu allahu tacaala allaha u raxmada eh wuxuu yidhi alxamdu mahad lilaahi allah u sugnaatay xaqa xamdihi mahadintii dhabnimadeeda usugnaatay mahad dhabnimadeed ayaa usugnaatay iyo xaqnimadeeda usugnaatay weyaan alxamdu mahad lilahi baa usugnaatay xaqa xamdihi mahadiisa dhabnimadeeda runta ah rabbi bay usugnaatay wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyana calaa sayidina sayidkanaga dushiisa allah yeela muxamadin ahaa nabi muxamed ahaa alkhiirati laga doortay min khalqihi khalqiga ilaahay u uumay alinsu waljinnu wlwal wlaakhiru nabi maxamed algir sal allahu aleh waalih wasalam ana sayid waladi waladi aadam ina aadan ama waladka aadan u dhalay dhammaantood sayid baan u ah uu leeyahay nabigeena sal allahu aleh ali wasalam wa calaa asxaabihi asxaabtiisa dushoodana iyadana naxariis i nabadgelya dushooda allah yeele assaadati ee madaxda ahaa assaada fi ddiin diinta alle sayidyaalka ku ahaa oo hogaanka ku ahaa weeyaan almukhtaariina loo doortay lisuxbatihi nabigana sala allahu alayh waali wasalam inay saaxiibo la noqdaan oy la jiraan oy caawiyaan oy garab istaagaan oy diinta la kor yeelaan raggii loo doortay ayagana naxariistaas iyo nabadgelyada dushood allah yeela wa intaa kadib falama kaana alxadiidu xadiidka markuu ahaaday iwa xifdihi falama kaana alxadiidu xadiidka markuu ahaaday iwa xifduhu xadiidka oo la xifdiya min aqrabi اlwasaa'ili jidid ama jidad tan ugu dhowaan badan ila اllaahi alla xaggiis loo mara caza wajalla falamaa kaana markuu ahaaday alxadiidu xadiidka iyo xifduhu xadiidka oo la xifdiyo min aqrabi اlwasaa'ili jidid ama jidad la maro oo ilaahay loo maro subxaanaه wa tacaala min aqrabi اlwasaa'ili ila اllahi jidad alla loo maro tan ugu dhow markuu xadiidka nabigeena ahaaday sala اllahu alayh wali waslm iyo xifdigiisa bimuqtada alaahaari ay bimuqtada alaxaadiid axaadiidta sida ay keenayaanna arinta ayada uu ku ahaaday bimuqtada alaxaadiid bimuqtada alaathaar aathaarta siday keensanayaan na uu saa ku ahaaday fii dalika arrinka isaga ah ama arrinkaa isaga ah aathaarta sida asalka waxaa la yihahdaa alxadiidu almarfuucu aw almusnadu ilaa gayri اnabiy sala allahu alيh ali wasalam qaala cumar qaala abu bakrin qaala cumaanu qaala shaaficiyu qaala saciid ibnu musayib taabiciintii iyo raggaa haddii la yidhaahdo waxaa lagu magacaabaa aar alaaaar baa la yihahdaa alaahaar baa la yihahdaa laakiin sheekha caleyh raxmatullahi maqsuudkiisa meeshaan ulama jeeda aahaartaas ulama jeeda taas khaaska ah tii caamka ahayd weeyaan oo nabigeenna uu muxuu soo galaayey ay soo galaayeen saxaabadii ay soo galaayeen taabiciintii tabac alatbaac wahaakada maa uir wax alla wii lasoo naqliyey iyuu kala jooda marka meeshaan laakiin aaaarta ulama jooda aaaartii ahayd wixii nabiga aan loo tiirin maaha lidalika axaadii wuxuu keeni doonaa haba daciif ha noqotee wuxuu keeni doonaa oo axaadiista iyo xifdigeeda iyo fawaaidda ay leedahay cadaynays saas ayaa lagu garan kara marka faminha waxaa ka mid ah axaadiista qowluhu sala allahu aleyh wasalam man addaa qofkii gaarsiiyo oo u guda ilaa ummati ummadayda xadiian xadii oo waaxidan keliah oo yuqiimu bihi sunatan sunno uu kor ugu qaadayo aw yaruddu bihi bidcatan ama bidca uu ku tuuraya falahu ninkaas wuxuu leeyahay isaga ah aljanna janno ayuu leeya weyaan xadiidkaas waa xadiid uu sheekh alalbani ku tilmaamay fi silsila adaciifa xadiid mawduuc inuu yahay mawduuc inuu yahay mawduuc ma filaya mawduuc ma huwa hmm? ma huwa alxadiid almawduuc yaa deji hay nacam wاlkadibu اlmukhtalaqu اlmasnuucu fadalika almawduucu waa waxyaabaha nabiga lagu been abuurtay alayh الslat slam saasuu alimaam albani ku magacaabay weyaan nacam wa minha waxaa ka mid qowluhu salى اllahu alayh wasalam man xafida calىa ummatii ummaddayda qofka u xifdiyo xadiidan xadiid oo waaxidan oo weliba keli ah kaana lahu waxaa u sugnaaday ajru axada wa sabciina nabiya sidiiqa waxaa usugnaatay kaana lahu waxaa usugnaada ajra axada wasabiin toddobaatan iyo ko axad wasabiin ma idin qor maxaa idin qoran hay nusakda kitaabka muxaqaq ma ahan dhammaantood can bakrata abiha akhtaabaa labada gebi ka ah weli khidmo fiican kitaabka muusan helin kutubaha loo khidmeeyey kuma jir marka lidaalika akhtaa badan baa imaan karta waxaa dhici karta in badan in la wadin weydiiyo oo la yihahdo maxaa idiin qoran ila nusaktiyaa kala duwan nusqo waataa waa tayar nusqo waa taa waa xaashiyadii caadiga ah oo la yaqaanay oo soomaalida aad u yaqaaneen wahaakada marka laakiin kullaha camakrat abiha akhtaa baa afka ah ama ha noqoto akhtaa madbaciya ah ama akhtaa muxuu ahaa ha noqoto caqadiye ah labada gebi ka ah. marka kaana lahu waxaa u sugnaaday axada cashara axada wa sabciina nebiyan toddobaatan iyo kow nebi sidiiqan iyo toddobaatan iyo kow muxuu ahaa sidiiq runbadane ajarkooda ayuu helayaa qofkii hal xadii ummadayda uxifdiyo xadiikana isna kii hore kama fiicno weyaan isna waa xadii mawduuca labada xadii waa xadii aanan sugnayn marka hala yaabina marka inay axaadiistan soo arooriyaan ragga ahlucilmiga ah inay aqoonlaan haysa umalaynina waxaa laga yaabaa inuusan agtooda mawduuckan uu yahay daciif wixii daciif ahna waxaan horay ugu soo marnay arbaciinka in ay jamaahiir badan ay qabaan in fadaail acmaalka loo adeegsan karo ayaan soo marnay inkastoo marjuux u yahay arrinka isagaa marka waxaa laga yaabaa in agtiisuusan mawduuc kahayn u ah uu axaadiista agtooda daciif ka yahay wa caleyhi kadibna ay saa u soo arooriyeen nacam walaahaaru axaadiista iyo muxuu ahaa waxyaabaha lasoo guuriyey fii dalika fadliga axaadiista in la xifdiya kaiiratun aad bay u tiro badan tahay wa ra'aytu waxaan arkay alhimama hamiga hamiga iyo qofka inuu meel dheer tiigsado tiigsaga inuu qad qasurat ay aad u gaabatay an xifdiha in la xifdiyo maca karati kutubiha kutubta axaadiistana aad bay u badantah min jli asaniidiha sanadkeeda tiro badan weliba oo xadaanaa xadaanaa xadaanaa ilaa sida loo wado markaas waxaa leeyahay abu hurayra rasuuli lah sal slm in la xifdiyo marka arrin culus ay noqotay nacam faraaytu marka waxaan go'aansaday ama aan arkay an aakhuda inaan ka soo qaado min asaxiha axaadiista kan ugu sayaxsan kitaaban xagga kitaabnima akhtasiru minhu aan ka soo gaabsado axaadiia axaadiid aan ka soo gaabsado bixasabi alxaajati sida loo inta loo baahan yahay in la eg ilayha iyada ow akhtasira aan ka gaabiyo oon ka tuura asaaniidaha asaaniideeda xadiidka labuu ka koobmaa almatnu wasanadu matniga waa qaala rasuulu lahi sal l slm wix ka dambeey sanadkana waxaa weyn waa rijaash wixii nabiga ka horray allahu aleh waali waslem ayaa sanad la yihahda ulan xadaana ulan xadaana ulan kuwa ayaa sanad la yihahda weyaan naam maa cadda raawi alxadii xadiidka raawigiisa isaga wixii ka soo haray weeyaan falaa budda minhu isaga lagama maarmi karo oo fayashulu waxaa fududaan doona marka haddii raawiga un bas lagu kooba fayashulu xifduha in la xifdiyo ayaa fududaan doona watakuru alfaa'idatu faa'idana waa badanaysaa weyaan fiiha iyada in sha allahu tacala alla hadduu doono fawaqaca lii waxaa ii dhacay oo ii suuragalay an yakuuna inuu ahaado kitaab abukhaariy kitaabka bukhaari inuu kitaabka aan doorto inuu noqdo ayaa go-aan ii noqotay weyaan falaa budda naca kitaab albukhaari likownihi ahaasho u ahaaday darteed min asaxiha axaadiista kan ugu saxsan ahaasho u ahaaday nacam iyo walikownihi ahaasho u ahaaday raximah allahu tacaala allaha u naxariistae min asaalixiina kuwa susuuban inuu ka mid ahaaday alimaam albukhaari caleyh raxmat ullah wa kaana wuxuu ahaad uu leeyahay sheekha mujaaba dacwa mid ducadiis mid la ajiib ayuu ahaa wadacaa wuu u alimaam albukhaarina liqaari'ihi muqadimada markuu muxuu ahaa kitaabkiisa wuxuu ugu duceeyey qofka qaariga oo kitaabka isaga ah ahriyo waqad qaala lii wuxuu ii yidhi sheekhan marka ibn abi jamra man laqiitu qof aan la kulmay min alqudaati qaadiyaalka ah aladiina kuwaasoo kaanat lahum almacrifa aqoon lahaa iyo warixla alrixla fii alab alcilmi cilmiga in la raadiyo ayay u geli jireen safar aad u dhadheer nacam caman laqiya dad uu la kulmo wuxuu iga sheegay oo min asaadati sayidiyaalkii ah raggii aqoonta lahaa raggii diintan madax ku ahaa raggii alla kulmo wuxuu iga sheegay almuqaru min asaadati almuqari lahum bilfadli sayidiyaalkii loo qiray fadliga wuxuu iga sheegay e ina kitaaba albuhaari kitaabka imaam bukhaari maa quria laguma ahriyo fii waqti shidatin waqti dhib lagu sugan yaha lama ahriyo ilaa furijat shidadaas ilahay subxana wa tacala umad oo ka dulqaada raggaasa ay sheegeen waliya culamada iyo qudaada ay sheegeen walaa rukiba bihi fii markabin doon weligiisla lama fuulin ii markab oo faqriqat khatu weligeed kadibna doontaas ay maashootay oy qarqoontay oy biyaha ay muxuu qaadeen weligeed ma dhinuu yidhi bukhaari hadda saaran yahay faraqibtu marka haddii ay saas tahay oo imaam bukhaari uu nin wanaagsan yahay raggaa odayaashan ay ii sheegeen iyo culammadaas ay ii sheegeen an imaam albukhaari in muxuu ahaa awliye oo karaamaysan u ahaa oo dadkii mxuu ahaa kitaabihiisa kitaabkiisa xambaaran uu duceeyey kadalika eh, haddii dhib wakti la jooga haddii la akhriyana mxuu ahaa dhibkaas uu meesha ka bixi jiray haddii markaba lala furo markaba uu badbaadi jiray faraqibtu marka waan jeclaaday warka asaga marka waa war muxtamal ah. warka asaga war aayadna ma ahan xadiidna ma ahan marka waa war la sheegay waida qiila alkalaamu walaysa lahu mustanada min kitaabin aw sunna fahuwa qaabilun lilqabuuli wاlrad haddii war la sheego warka asagaana kitaab usan ku qatamin iyo sunna nabi sal allahu aleh waali wasalam marka wax saxna wuu noqon karaa wax khaldanna wuu noqon karaa wax sax hadduu yahay dee waa hadduu asal leeyahay oo diintu asal oo kale yahay haddii kalena waa khaldan yahay weyaan nacam lakin laa shaka alimaam bukhaari inuu nin qiimo badan ahaa min asaalixiina uu ahaa in badanna loo qiray ummaddii qalbigoodana ay ku kulmeen ummadaana ayna baail iyo ulmi ku kulmaynin nacam sidaa darteed faraqibtu waxaan jeclaada le maca barakati alxadiidi xadiidka barakadiisa iyadoo lagu daray fii tilka albarakaati barakooyinkaas aan soo sheego tirada badan ayaan jeclaadu leeyahay lima fi lquluubi liajli maa fi lquluubi quluubta wixii ku sugan awgeed oo min asada'i mirir quluubta mirir baa ku dhacay way mirirtay adduunyadii baa ka tambadisay falacalahu waxaa laga yaabaa bifadli illaahi ilahay fadligiis an yakshifa inuu ka faydo quluubta camaa biha wixii ku sugan oo mirir ah inuu rabbi subxana wataala ka qaado ayaa laga yaabaa canha iyada an yufarija inuu ka fayda canha iyada shadaa'id alahwaai hawada iyo baailraaca qalbiga muxuu ahaa daboolay inuu ilaahay kaga fayda laga yaabaa allatii taasoo taraakumad isdul fuushay oo muxuu aha noqotay waxyaaba isdul saaran inaad ilahay ku qaada laga yaabaa nacam allatii taasoo taraakumat aleyha isdulfuushay dusheeda isdulfuushay weya walacala waxaa laga yaabaa bixamli tilka aaadii اljaliila walacala waxaa laga yaabay bixamli tilka aaadii axaadiistaas oo iyada ah xambaar la xambaara aljaliila axaadiistaasoo weliba qiimaha badan oo qadarka weyn tucfii inay naga cafiso oy naga qabato min algaraqi inaan ku maashoonno oon ku baktino oon ku dhimanno fii buxuuri lbidaci bidcooyinka badahooda bidcada bada badan bay leedahay inaan ku dhimanno waxaa laga yaaba xadiistaas xifdigeeda inay naga badbaadayso iyo walaathaari ayaa idiin qoran sooma walaathaami iyo dembiyaalka weyaan walaathaami iyo dembiyaalka inay naga badbaadayso axaadiistaas xifdigeeda laga yaaba ila markaad axaadiis nabiga akhriso sal allahu aleh waali waslem waxad ku dheelaadu kaa qabanaya qaala sal allah alay slam kada icmal kada laa tacmal kada man camila kada falahu kada marka lagu yihahda waxa haddii aad samayso ajrkaas heli waxaa hau dhawaanin waxaa samey wax badan bay markaa badbaadinaysaa nacam falama kamulat axaadiistaas markay kaamil noqotay taliifkeedii iyo qoraalkeedii bixasabi maa wafaqa allaahu ilaahay intuu iga waafajiyey ilayhi isaga faidaa hiya waaba iyadoo alaaumia xadii waa saddex boqol oo xadii hayra bidcin dhowr marka laga reebo bidcigaas marka waxay noqon kartaa amaba afar amaba lix sidaan horey buu sheegnay oo laba boqol sagaashan iyo lix ama laba boqol sagaashan iyo afar bidciga bidciga saddex ilaa sagaalanta udhexaysa bidci lagu ilaaqa weeyaan fa kaana awaluha waxaa ugu horeeyey axaadiistaas iyada oo laba boqol iyo sagaashan dhowrka ah kayfa bada'a alwaxyu waxyiga siduu ugu bilowday lirasuuli lahi sal allahu aleh ali waslm taasaa u horreysa weyaan waakhiruha waxaa u dembeeyey dukhuulu ahli ljannati ljanna ahlu jannaha gelitaanka ay jannada gelayaana u dembeeyey iwa incaami illaahi calayhim ilaahay nicmooyinka uu nicmeeyey bidawaami ridaa'ihi fiiha iyo ridahiisao u daa'im noqdo baabkaas ayaa u dambeeyey weyn axaadiista ka shakaynayso ilahay jannadahana siiyo fasamaytu waxaan ku magacaaba bimuqtadaa wadcihi iyada oo latixra ah habka loo dejiyey jamcu nihaaya fii bad'i alkhayri waghaaya jamcu nihaaya dhammaashadii amaba gebagabadii oo la ururiyo fii badi اlkhayri khayrka bilowgiisa iyo wagaaya gaaritaankiisa la gaara ayaan ku magacaabuu leeyahay calayhi raxmat اllah jamcu annihaaya gebagabadii oo la kulmiyo fii badi اlkhayri khayrka bilowgiisa iyo wagaaya gaaritaan khayrka asaga la gaaro ayaan ku magacaabay ayuu leeyahy alayh raxmat اllah walam ufariq baynaha kuma aanan kala saarin axaadiista bitabwiibin baab fulaan baab fulaan maanan dhihin baabbaab uma kala saarin buhaari kutub iyo abwaab ayuu leeyahay waana ariiqada muxadiiinta laakiin wuxuu leeyay baashan waan isku furay dhinacun baan ka maray intaan gadaal ka maray ayaana saa u dhameeyey ayuu leeyahay caleyh raxmat ullah maxaan yeelay rajaa an yutamima allaahu anoo rajo ka qaba inuu rabbi ii taam lii aniga iyo walikulli man qara'ahu qof kasta oo akhriya kitaabkan aw samicahu ama dhegaysto bad alkhayri khayrka inuu ilaahay u bilaabo bigaaya weliba gaaritaan uu ilaahay muxuu ahaa waafajiyo anoo raas saa rabo inaan kala jarjarin un axaadiis dhexdoodii aanan baab gelinin saasaan uga qasta ayuu leeyahay fanas'al allaha waxaan alla weydiisanaynaa alkariim allihii deeqsiga ahaa raba alcarsh alkariim fanas'al allaha alla waxaan weydiisanaynaa alkariim ee karaamada badnaa oo karamka badnaa deeqsiga ahaa rab alcarshi alcaiim carshiga weyn rabbigiisa ahaa an yajcala ha inuu axaadiistaas ka yeela an yajcala inuu yeela ha axaadiista ayada ah liquluubina quluubtanaga jalaaan mid waxyaabaha mirarkii iyo xumaantii ka fayda inuu ilaahay kaga dhigo xadiistaas walidaai diinina diintanaga cudurka ku dhacayna oo diinxumidan ugu dhacdayna shifaan inuu caafimaad ilaahay nooga dhiga subxaanahu wa tacaala bimanihi ilaahay minadiisa iyo fadligiisaaan ku weydiisanaynaa laa raba siwaahu rabbi isaga kasoo hor anaga malihin rabbi isaga kasoo hor anaga malihin sala allahu calaa sayidina wsala allahu allah naxariista calaa sayidina sayidkanaga muxamadin ahaa wacalaa aalihi aalkiisa iyo wasaxbihi saxaabadiisa iyo wasalama allaha nabad yeela intaas waa muqadimo kooban oona yaro adag laga yaabo qofka mubtadi ah inay ku yar adkaato laakiin insha allah caza wajal culayskeeda ma badno maqsuudkana iyada ma ahan maqsuudka waa axaadiista nabigeena sala allahu calayhi waaalihi wasalam nacam yaquulu lmualifu raximah llah bismi illahi الرحيم عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد فقال زملوني زملوني فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي فقالت له خديجة كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري watuciinu cala nawaa'ib alxaq fainطalaqat bihi khadiija xata atat bihi waraqa bn nawfil ibn asad ibn cabdilcuza ibnu cami khadiija radia allahu tacala canha wa kana imra'an tanasara fi اljaahiliya wa kana yaktubu alkitaab alcibraaniy fayaktubu min alinjiili bilcibraaniya ma sha allah an yaktub wa kana shaykhan kabiira qad cami faqaalat lahu khadiija ya bna cam ismac min ibni akhiik faqaala lahu waraqa ya bna akhi maada taraa رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل الله على موسى يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي, عودي وأن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي قال ابن شهاب وأخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن أن جابر بن عبد الله الأنصاري قال وهو يحدث عن فترة الوحي فقال في حديثه بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع, وتتابع حديث كان waa xadiidka koobaad waana xadii cadiimu lqadri jaliilihi aad iyo aad u weyn sida dhabta ah taariikhdan islaamka ama taariikhda islaamnimada iyo bilowgeedana ka sheekayna diintan islaamka maalinta ay bilaabatay habka ay u bilaabatay dacfiga jiray culayska jiray marxalo ka mid maraaxiisha islaamkan ayuu mxuu aha dadkan cabiraya nooma suura gelaysa insha allahu tacala haddii ay wax yarun ay noqonin inaan xaqiisa la oofiyo laakiin insha allah wixii maritaan insha allah waan bismi اllahi الraxmaan الraxiim can caaishata waxaa la wariyy ummi اlmu'miniina muminiinta hooydeed ahayd radia allahu tacala canha qaalat waxay tihi caaisha walu maa budia bihi awalu maa budi'a bihi wax lagu bilaabo waxa uu horeeyey rasuulu llahi rasuulka alla lagu bilaabo oo min alwaxyi waxyi ah waxaa u horeeyey alru'ya asaalixa fi اnnowm ru'yo wanaagsan oo hurdada uu ku arka ayaa nabiga waxa lagu bilaabo oo waxya u horreey weeyaan fakaana nabigeen muxuu ahay sal allahu aleh waali wasalam laa yaraa midaan arkin ruya ru'yo midaan arkin ilaa jaaat waxay u imaan jirtay mila falaqi subxi iftiinka subaxa siduu u yimaadoo kale ayay ugu imaan jirtay uma intaa kadib xubaba ilayhi nabigu waxaa la jeclaysiyey alkhalaau inuu gooni noqdo ayaa la jeclaysiiyey wa kaana nabigeen muxuu aha yakhdu mid ku gooni noqdo biqaari xira meesha la yaqaano xira fayataxanau fiihi uu ku cibaadaysan jiray wahuwa taxanukana attacabudu waa cibaadaysasho allayaali habeenna la cibaadaysto oo dawaat alcadadi tira u saaxiba intaan ka gudbin marka bagaan waxaa muhiima ah, waxyi maxaa la yihahdaa maa huwa alwaxyu waxyiga macaani badan bay culamadu sheegaan laakiin xagga luqada waxaa la yidhaha aliclaamun khafiy qofka in wax la ogeysiiye laakiin si yar hoose loo ogeysiye ayaa xagga luqada la yihahdaa xagga sharcigana waxaa la yidhahdaa iclaam اllahi tacaala waa sida raajixa ah iclaamu اllahi tacaala linabiyi min anbiyaa'ihi biاshariicati اlmunazla calayhi wma yatacalaqu biha min ahbaarin waaxkaamin sawaءa kan aliclaamu اlilaahiyi manaaman aw ilhaaman aw kalaaman biwaasitatin aw bihayri waasita maxaa la yidhahdaa ilaahay ogeysiin oo ogeysiiyey iyo wargelin oo rabbigan wargeliy subxaana wa tacaala nabi ambiyadiis ka mid ah shariicad shariicadaas oo laga soo dejiyey lagu soo dejiyey nabiga isaga ah iyo wax alla wixii shareicadaas ku tacalluqa oo khabar ah ama xugunah iclaamkaas ilaahayga ah oo ilaahay ogeysiina addoonka asaga ah ha noqdo mid lagu ogeysiiyey ruyo lagu ogeysiiye ruyo in lagu ogeysiiyo sida hadda aan sheegaynay amaba ilhaam oo qalbigiisa muxuu ahaa lagu tallaalo lagu ogeysiiyey aw kalaaman ama hadal lala hadla lagu ogeysiiyey aw biwaasitatin amaba malag loo soo diro aw biayri waasiatin malag aan loo soo dirin iclaam اllahi tacaala linabiyi min anbiyaihi bsharicati اlmunazla calayhi wma yatacalaqu biha min ahbaari waaxkaami sawaan kana dalika aliclaam alilaahiy manaaman aw ilhaaman aw kalaaman biwaasitatin aw biayri waasita taas ayaa marka wayi la yihahda weyaan waxyiga marka wuxuu leeyahy maraatib jaranjaro ayuu leeyahy waa maraatib iyo darajooyin buu leeyahay darajaadkiis waxaa ka mid ah ruya saadiqa ruyada runta oo nabiga u imaan jirta alayh salatu salaam yaa bunaya إني araa fi lmanaami أني adbaxuka fandur maada tara tii nabi ibrahim la tusiya ka mid a taasaa ka mid ah waxaa ka mid ah malaga tii loo soo dhiibay oo nabiga qalbigiisa ku afuufi jiray nabiga qalbigiisa alay slam lagu afuufi jiray waxaa ka mid ah nabigana sal allahu alay slam wuxuu leeyahay wuxuu xataa tastawfii risqaha wa ajalaha fattaquu llaha waajmaluu fi alab naf inayna geeriyoonaynin ilaa ay ka oofsata risqii loo qoray iyo ajashii loo qoray ay ka dhammaysata ee ilahay intaad ka cabsataan dalabka aad risqa doonaysaan wanaajiya oo jid wanaagsan oo xalaal ku raadsada saasuu nabig sal allahu alay ali waslam taana waa tan labaad tan saddexaad malagii ayaa qof iskaga soo dhigi laa yuraa calayhi aar walaa yaraf mina axad tan kale waxaa weeyaan inaad malagii uu ugu yimaada sida muxuu ahaa gambaleel aad weliba u daran oo kale mila salsalat اljaras gambaleel aad u culus sidiisoo kale soo qaylina inuu ugu yimaado ood ka naxiyo saasna waxyig ugu imaan jiray kadalika malagiiyo suuradiisi lah oo siduu rabbi ku khalqay ah inuu ugu yimaado oo xataa cirka ugu wada sharaba wuxuu la egyahay sida nabigan ala sla slam uu jibriil ku arkay kadalika maraatibta waxaa ka mid ah inaad allah subxaana wa tacaala addoonkiisa fowqa sabci samaawaat ugu waxyooda sida dhacday leylat اlisra walmicraaj sida dhacday taba dambayso toddobaad waa kalaam اllahi caza wajala licabdihi biduuni waasita addoonkiisa inuu toos ula hadlo wakalama allahu muusa takliima nabigeena ala sla slam saasoo kale leylat اlisra marka maraatibtaas ayuu waxyig leeyahy waxyiga wuxuu leeya laba cunsur ama laba tiir ayuu leeyahay laba cunsur ayuu leeyahy waxyiga cunsurka koobaad alkitaab kan labaadna assunna haddii qof ku yidhahdo waxyi kale ayaa jira laa tusadiqhu warkiisa wax ka jira malaha waxyiga haddii kitaab uu yahay waa waxyi hadduu sunno nabi yahayna waa waxyi wax ka soo hora waxyi la yihahdo ma jiraan labadaa cunsuru leeyahy labadaa tiiru leeyahay marka taas waa muhiim in la ogaado kadibna wa huwa tacabud layaali habeenno in la cibaadaysto oo dawaati alcadad tira u saaxiba qabla an yanzica intuusan nabiga aadin ilaa ahlihi ahlkiis u laabanin wayatasawadu nabiga wuu sahay qaadan jiray lidaalika khallawadaas iyada iyo cibaadadaas uu qaari xiraa ku cibaadaysana ayuu u qaadan jiray uma yarjicu ilaa khadiijat khadiija ayuu usoo laaban jiray oo fayatasawad limiliha intii oo kale ayuu sahay qaadan jiray cunada iyo qaadan jiray qaari xiraa wuxuu ku yeelaa buur buuraha maka ka mid oo dhanka mina xaggeed xigto marka mina la socda ayuu bidax kaa qabanaya buur aad u dheero qaarixiro marka markii qofka uu qaarixiro ku jira kacbaday hoostaada u imaanaysa saad u arkaysaa xikamta ku jirta waxay leeyihiin in la fiiriyo kacbada oo qofka uu kacbada muxuuah laftarkeeda jooga oo muxuuah dhex jooga waa cibaado meeshan asnaan baa budka ah nabiga sal allahu aleh ali waslm inuu halkaas intuu taga kadibna kacbadii isagoo ujeeda uu ku cibaadaysta xikmad baa kusuganayday leeyihiin kadalika qaar waxay xataa leeyihiin markii saas qaarkaad lagu jira qaar xiraa kacbada keligeeda la arkay asnaamtii lagu wareejiyo kacbada oo bannaankeeda saa u wareegsanayd lama arkaayo qaarna saasay ku cileeyaan calcumuum waa meel ilaahay subxana wa tacala uu doortay inuu nabigeena alai sla slam ku tarbiyeeyo ku gooni noqdo kadibna diintina halkaas loogu keeno nacam xataa jaau alxaqu ilaa aad kaga yimaado xaqa wa huwa fii qaari xiraa godka xiro la yihahdo isagoo ku jira fajaahu almalaku malaga u yimid hadda maanta baryaha waa lagu fasaadayo dad niman ka yimaado eshiyadaas ayaa barya xataa iska saxdaan halkaasay taagan yihiin barakadii wixii ka raadinayan waa iska taqaanaan baab annaga hadda soomaalida ilahay uu naga xiray subxaana wa tacaala ee iyaga weli ay runtii ay ku rabatsan yihiin fuulitaankeedana ma sahlan waxaa laga yaabaa inaad fuusho ood kaga soo laabato laba sac ay kugu qaadato meel aad u dhib badan waa toos looma fuuli karo waa meel saas u taagan waa inaad marka meel dheer halkaa ka soo fuusho fuulitaankana ma sahlano mar waxaan garanaya jaamacaddan ka tagnay annagoo gruuba ah, dhowr basa ah. laba bas aanhaynaan filaya hal bas dad saarnay ma fuulay indad intaa laeg hal bas waxa la eg dad saarnay dhallinyaradii way ka haray rag yaroo daayar ma ahayn waa meel saas marka u dhib badan weliba waa meel mugdi ah waa meel duur waa meel muxuu ahaa eh, aad u dhib badan maca dalika nabigana sal allahu alay ali waslm halkaas ayuu ku cibaadaysan jiray ragga eh, mufasiriinta amaba adiista axaadiista nabigeena sal allahu aleh ali wasalam sharxa waxay yidhahdaan magaalada maka waxay go saddex kilomitr taqriiban makada ay sheegayaan waxay ula jeedaan dabcan alkacbatu lmusharafa kacbada ay ula jeedaan laakiin maka hadda bartamaha maka ayuuba ku yeelaaba bartamaha maka ayuu ku yeelaya weliba dhanka wuxuu soo xigaaba kacbada soo xigaaba aad baa ay ugu fog muxuu ahay magaalada maka u waasac noqotay dhanka sharaac iyo dhankaas marka la aado xaggaad la aado weeyaan nacam fa lmalaku malagaa u yimid faqala wuxuu yidhi malagi iqra ahri iqra ahri qaala wuxuu yidhi ma ana biqaarin mid u aqriyay ma ahin ahrina waxba kama aqaano qaala wuxuu yidhi faahadanii waa i qabtay faqaanii waa camajuujiyey saas intuu muxuu ahaa dara ayuu ugu qabtay weyaan qaala wuxuu yidhi faahadanii way qabtay faqaanii way camajuujiyey xataa balaqa minii ilaa uga gaarsiiye aljahda dhib intuu i qabtayu saas ii marmaray u i rafaadiyey saasuu leeyahay nabigana sal allah alih ali wasalam uma arsalnii kadibna waa isii deeyey faqala wuxuu iqra faqultu waxaan nahay ma ana biqaari'in mid wax akriyey ma ahi oo akhrina maba aqaanaba aadanii markaas abtay mar labaad faaanii amajuujiyey aaniyaa mar labaad xataa balaa mani ilaa uu iga gaaro aljahd dhib uma arsalnii haddana waa sii deegay faqala wuuu iqra arii faqultu waxaan dhahay ma ana biqaari mid ahrin kara ma ahi ahrina maba aqaanaba faahadanii markaasuu nabiga u qabtay ila jibriil faqaanii wuu camajuujiyey wuu dhibaateeyey wuu maramaray aaliat mar saddexaad uma arsalnii kadibna waa sii deegey faqala wuxuu yidhi iqra ahri bismi rabbika rabbigaa magaciisa ahri aladii rabbigaasoo khalaa khaliga uumay khalaqa alinsaana insaankana ka uumay min calaqin in yar oo xinjira ka uumay iqra akhri warabuka rabbigaana alakram weeyaan kan karaabo badan weeyaan saas ayaa marka nabiga ala sla slam idhah yidhi maxaa nabiga calayh slat slaam loo saa loo yeelay xikamta ku jirta waxaa ka mid ah culays baa nabiga soo ku soo socda alayh salat slam wax badan baa soo hay hawl badan baa inaad qabto laga rabaa aljinu walinsu alأxmar wاlأswadu aلdakar wاlأnha alcaalamiin ayaa loo diri rabaa marka dee dadka ayagoo loo diraana dad sahlan maaha waxaa lagu dhigay nabiga garanaysa alay slat slam in marka la yar adkeeyo oo quwo la geliyo sababay ahayd waxyaabaha culamada waxaa laga qatay ay leeyihin qofka mucallimka inuu canuga ta'diibiyo oo ardaygiisa uu muxuu ahaa garaaco ama u canaanto meelaha laga qatay ka mid tahay leeyihin nabi maxamed ala sla slam isagoon xataa weliba loo bilaabin alifka aan loo bilaabina muxuu ah waxaa la yidhi waa la camajuujiyey waa la yaro dhibay marka garaaca macallimiinta wax garaaca haddii ay xadiikaa soo xadiiskaa soo qaataan oo yidhahdaan muxuu aha xadiisaan haysanaay waxba yaan lagu muxuu ahay adkaanin iyagana garaaca ka yareeyaan ummadda runtii xaqiiqatan wax aad u dhib badan waa macallimiinta ilmaha dugsiga iyo waxay nacsiiyaan iyo muxuu ahaa iyo qur-aankaay nacsiiyaan ayaga qofaan hayn lama hayda qur-aan haddii ayaga aan la haynin macallinna qur-aan gacan laguma qabteen marka waxaa weeyaan khayrlah insiiye wanaagga aad haysaan ad ummaddaan u haysaan sheikhna lama heleen nin daacina lama heleen imaamna lama heleen walaa muxuu aha diinna lama heleen haddii qur-aan aan la helin haddii aan macallin la helin qur-aan lama helen soo samaan sidaa awgeed laakiin waxaa loo bahanyahy aadaabtii qur-aanka iyo muxuu ahaa ariiqadii nabigeena alayh slat slam u mari jiray saxaabadii in aad loogu dadaalo lagana faa'idaysto culumtan mucaasirka oo tarbawiga ah tarbiyada in laga faa'idaysto canuga un dil un rag waaweyn aan waraysanay waxay leeyihiin adduunka waxaa lagu necba maqalkiisa waa dugsi maxaa yeele dugsigii waa la nacsiibe dugsiga tan koobaad marar kaar waxaa laga yaabaa in meel wasakha lagu dhigo oo dhulkii bacaad uu iska yahay ama caro uu iska yahay amaba dee salliyaal dildilaacsan canig lagu fariisiiye khad baa lagu dhigi jiray oo qur-aanka lagula soo baray jazahum allah khayran oo runtii diintan lagu xifdiyey marka waa kada islaanta marka ay soo diraysa canuga maxay samaynaysaa dharka ugu xun ugu dilacsanasoo mxuu ahaa leesh wasawasaqooba dharki khadkiaa ku halaabi kadalika aydan waxaa weyaan meeshu waa boor meel macnala ma ahan haakada marka subaxdii marka iskoolku diraysana se yeelaysa waa taqanaan uniform feeraysan waliba meel saro armaajada laga soo bixiyey iyo kaba buud hor la baalishay iyo mxuu ahaa sogos cad waliba sogos cad ayaa loo xiri marka waa ihaano qur-aanka la ihaanaysana marka dadka waalidiintan ayay saas samaynin macalimiinta iyo ragga maamulka dugsiyada hayana dugsiyaha macnaha u yeelano oo meel fiican ha noqoto meesha canuga mxu lagu tarbiyana ha noqoto ilan akram kalaam ullahi caza wajal ayaa meesha lagu dhigaya ilahay kalaamka subxana wa tacaala ifa min sifaat illah meesha taallo wa kalaamuhu jala wacala marka nacam farajaca biha rasul lah lagula noqday saddexdii aayadood ayuu la noqday sal allahu alay eh, labada aayadood ayuu la noqday cafwan saddexda aayadood weyaan saddex aayadood buu la noqday farajac biha rasul lah sal l slm yarjifu yarjufu isagoo uu gelgelina iniraab iyo gelgelashaa ku jirta fuaaduhu qalbigiisa aad u gelgelina cabsi nafaa qabatay fadakhala calaa khadiija khadiija u galay binti khuwaylidin ahayd radia allahu tacala canha khadiija binti khuwaylid kolleyba nabi maxamed aleh slat slaam qof ugu fiican abubakr waa laga yaaba in lala tartansiiye waa laga yaaba in lala tartansiiye lakin khadiijo qof caadi maahan radi allahu tacala anhu ardaha faqala wuxuu yidhi zammiluunii zammiluuni war iduduuba hal iduduuba xaaladayda khatar waa iduduuba fazamaluuhu waa la duduubay ay duduubeen xataa dahaba canhu rawc ilaa uu argagixi ka dhammaado ood ka taga weeyaan faqaala wuxuu yidhi likhadiija khadiijo markay neefta ka soo go'day oo nafta ay kusoo noqotay ayaa faqaala nabigan wuxuu yidhi sal l sl likhadiijata khadiija wa ahbaraha isagoo u warramay alhabara abarkii ayuu u waramay naam laqad khashiitu calaa nafsii naftayda ayaan u baqa u maanta aan arkay naf ay qabatay nacam nabi muuse alayh salatu slaam maxaa la yidhi markii ay muxuu ahaa faawjasa fii nafsihi khiifata muusa khawfkan marka waa khowfka abiiciga ah khawf asir ma aha khawfka waa laba khawf khawf waa shirki min khawfin waa iska shay caadi ah inaad libaax ka cabsato inaad bahal ka cabsato inaad guri kugu soo dima ka cabsato inaad gaari ka cabsato inaad xabad ka cabsato khawf abiicia la yihahda wax dembi ah qofkama soo gaaray khawfka labaad waa khawfa siri qofkaan amuu ku ilaysaa qofkaan amuu ku sixraa qofkaan amuu saaku yeela qofkaan amuu ilmaha kaa laayaa kaas waa kan shirkiga kufriga khawfu siriyaa la yihahda marka khawfka waa labadaa qaybood weyaan khawfkaan marka uu nabi maxamed laqad khashiitu calaa nafsi uu leeyahay muxuu yahay waa khawf aabiici oofka caadiga ah natralka ah weyaan naam laqad khashiitu waxaan u baqi calaa nafsi naftaydan u baqi maanta xaalad adag ay qabatay faqaalat lahu khadiija waxay u tihi marka almara asaalixa bal arka qofka dumarka oo wanaagsan wanaaggeeda waa taas kala abadan kala ha ka yaabin ay tiri arrinta yada wallaahi baan ku dhaartee maa yuqsika allaahu alla kuma hoojiyo abadan weligaa ilaahay kuma hoojinayo inaka adiga la tasilu liannaka tasilu waxaad xiriiraysaa alraxima raximta ayaad xiriiraysaa qaraabadaad xiriiraysaa aw taxmilu waxaad qaadaa oo duulisaa alkalla dhibaato hadday timaadana waad rafcisaa oo dhibaato iyada waad tirtirtaa qof hadday ku dhacdo weeyaan wa taksibu almacduuma shayga la waayey oon la hayninna waad keentaa ood abuurtaa amaba wa tuksibu waad wax siisaa almacduuma qofkii shililaanshan laawo ahoo mxua faqiirka ah ayaad wax siisaa taksibu watuqsibu labadaba waxaa weyaan waa soo aroortay weyaan taqri adayfa qofka martidana waad martigelisaa xuquuqdiisaad gudaa wayaan waad u kaalmaysaa calaa nawaa'ibi alxaqi qofka xaqiisa la doodsiina xaqiisaad usoo rida u kaalmaysaa weyaan fainalaqat bihi khadiija khadiija marka waa la booday intaa markay tidhi oo intaasoo wanaagga u sheegtay waa dumarka wanaagsan almara saalixa adduunkan oo dhanba wanaaggiisa waa almara saalixa waa naagta wanaagsan marka intaas ku tiri ayay gacanta muxuu ay ku dhegtay soo baxay tiri marka ay kaxaysay fanalaqat bihi waa ila booday oo ila aaday bihi isaga khadiijatu khadiija xata atat ilaa u geyso bihi nabigeena sal allahu aleh ali wasalam waraqata ibna nawfal ninka la yihahdo ibnu asad ibnu cabdiilcuza ibnu cami khadiija khadiija ilma adeer ahaayeen weyaan ibnu cami khadiija khadiija adeerkeed ayaa dhalay weeyaan wa kaana ninkaa wuxuu ahaa waraqa imra'an nin ayuu ahaa ama shakhsi ayuu ahaa tanasara kirishtaamoobay fi ljaahiliyati wakhtiga jaahiliga inta islaamnimada ay maalin ka hor ayuu kirishtaamooba oo diintan wuxuu qaatay nabi ciise calayhi salaam diintiisu qaatay nacam tanasara aladiina qaaluu ina nasaara nacam wa kaana wuxuu ahaa marka waraqa yaktubu mid qora alkitaaba qoraalka alcibraaniya ee cibraaniga ah cibraaniga waa luqadan yahuudda ay wax ku qoraan alcibriya la yihahdaa oo fayaktubu ama luqadda mxuu aha yahuudda ayaa cibraani la yihahda fayaktubu wuxuu qori jiray min alinjiili kitaabka lagu soo dejiyey eh, eh, ciise ayaa injiil la dhihi jiray bilcibraaniyati luqadda cibraaniga ayuu ku qori jiray maa shaa allahu alla intuu doono an yaktuba inuu qoro nacam injiil kuma soo degin cibraaniya wuxuu ku degay siryaaniya kusoo degay laakiin waxaa weeyaan wayaab eh, tarjamada loo sameeyey ka mid ahayd laakiin wuu ku qori jiray wa kaana wuxuu ahaa ninka isaga sheekha nin oday ah oo kabiiran aad u weyn qad cami weliba indhabeelay faqaalat lahu khadiija waxay u tiri yabna cammi in adeerow ismac ka dhegayso min ibni akhiika walaalka wiilkiisa baruurkan ka dhegayso carabtana way dhihi jireen ibnu akhiik haddii qofka muxuu ahaa uu kaa yaryahay waa in adeer ayaa mxu in la yidhahdo oo dhaqankeenna soomaalida oo kale ay lahaan jireen faqaala lahu waraqa wuxuu yidhi yaa ibna akhii wiilkay walaalkay wiilkiisiiyow maada taraa maxaad aragtay fa ahbarahu rasuul rasuulka al wuxuu u warramay khabara maa ra'aa wuxuu arkay jibriil intuu la maray xaaladdii iyo mxuu ahaa camajoojintii iyo iqra bismi rabbika aladii khalaqa iyo hawlihii ayaad u warramay faahbarahu rasul la sl habra maa ra'a wuxuu arkay yuu warramay faqaala wuxuu yidhi lahu waraqa haadaa kanayto kuu imaaday annaamuusa waa khayrwadayhi naamuus waa khayrwada alladii kaasoo nazla allahu alla uu ku soo dejiyey calaa muusa nabi muuse kusoo dejiyey waa jibriil weeyaan yaa laytanii shallaaytadaydee fiiha wakhtiga iyada ah jadacan mid da'yar baan ahaada jadaca waxaa la yidhaha neefka ariga ah markuu laba sano galo ayaa jadaca la yihahdaa neefka geela markuu shan sana dhamaysta ayaa jadac la yihahdaa faraskana markuu laba sana dhamaysto ayaa jadac la yihahda waa barbaar waa qof maxaa xoogan maara saas wey ma qof dayar maan ahada weyaan laytanii maan ahada jadacan mid dayar laytanii maan ahada laytanii ma akuunu maan ahaada xayan mid nool id yukhrijuka markay ku bixinayaan qowmuka qowmkaada markay magaalada kaa saari doonaan oo banaanka lagu tarxiili doona ma noolaada faqaala rasul wuxuu yihi sal allahu alay slam aw mukhrijihum may saari doonaan may bixin doonaan qaala wuxuu yihi nacam ha lam yati lama imaan rajulun nin qatu weligiis bimili maa jita bihi waxaad la imaada wax lamid weligiis lama imaan ilaa cuudiya waa culoobaa qof xaq la imaada ma jira ilaa waa culoobaa wa an yudriknii haddii i haleelo yowmuka maalintaada oon gaaro ansurka waan ku gargaaraya nasran gargaar muazaran ay muqawan aad u xoog badan baan ku gargaaraya naf iyo maal baan kuga agdhigi saasuu ku yidhi waraqa ibn nufar raximah اllah uma lam yanshab waraqa waraqa ma daahin ma nagaanin an tuwfiya in la oofsado ood geeriyoodo wafatar alwaxy waxyiga kow waa kala go-ay marka intaas xadiidka qaybtiisa hore weeyaan qaybta labaad aan gudubin marka qaala ibnu hishaam wuxuu leeyahay nin kale ibnu shihaab waa raggii ruwaadda xadiidka ahaa wa akhbaranii wuxuu ii warramay abu salama ibnu cabdiraxmaan ninka abu salama ibnu cabdiraxmaan la yidhahdo ana jaabir bna cabdillaahi ninka la yihah jabir bn cabdillahi alansaariy qaala wuxuu yidhi jaabir wa huwa isaga yuxadiu ka warrama can fatrati alwaxyi waxyi kala go-is ka warrama wuxuu ii sheeguu yidhi faqaala wuxuu yidhi fii xadiiihi xadiidkiisa bayna wakhti ana aniga amshi aan socdo id samictu waxaan maqlay sawtan sawt ayaan ka maqlay min asamaai samada ayaan sawt ka maqlay nabiga dheh alai slat slam farafactu basari araggaan kor u qaaday marka faida almalaku malagii aladii kaasoo jaaanii igu yimid bixira dodkay qaarixiro igu imaaday ayaa jaalisun ku fadhiibay calaa kursiyin kursi ayuu ku fadhiyaa oo bayna asamaai walard arradii sama dhexdeeda kursi weyn ayuu ku fadhiyaa malagii laa xawla walaa quwata ila billah farucibtu minhu waan ka margagaxay mark argagax ayaan la dhacay farajactu markaasaan soo noqday anoo muxuu ahay argagaxsan faqultu waxaan dhahay zammiluunii iduduuba faanzala allahu alla wuxuu soo dejiyey mar labaad yaa ayuha almudairu isuduuba ow qum istaag oo faandir dadka udig caalamka udig wa rabbigaana fakabir cadamadiisa weyninkiisa muxuu ahay bannaanka soo dhig oo ku dhawaaq wa hiyaabaka dharkaadana faahir nadiifi ama ha noqdo shirki in layska dahiro oo qalbiga ha noqoto amaba xisiga labadaba muxuu lagu fasiraa warujza asnaamtana fahjur ka haajir oo ha u dhawaanin wayaan faxamiya alwaxyu waxyiga marka u kululaaday watataabaca waxaa waa isra raacay iyuu marka leeyahay raawigii raximah اllah nacam alxadiid aani xadiidka labaad can anas bn maliki radi allahu tacala canhu waxaa laga wariyay can nabiy nabiga wuxuu ka wariyay sal allahu alيh ali wasalam qaala nabigeena wuxuu yidhi alaaثun saddex man kuna fiihi qofkii ay ahaato oo saddexda laga helo wajada wuxuu helaa xalaawat aliimaani iimaanka dhadhankiisa iyo macaankiisa iyo xalaawadiisa ayuu helaa weyaan an yakuuna inuu ahaado allahu alla weyne i warasuulu rasuulkiisa axaba mid la kalgacaylo badan yahay ilayhi qofka mimaa siwaahumaa wax alla wixii ka soo haray inuu ka jecel yahay tan labaad wa an yuxiba inuu jeclaado almara qofka u jeclaado laa yuxibu uusan u jeclayn ilaa lilaahi alla dartiisa u jeclaado qaraabo iyo tol iyo asxaab iyo business iyo maaha lilaah waa tan labaad wa an yakraha inuu naca an yacuuda inuu ku laabto fi lkufri gaalnimada kamaa yakrahu siduu u nacaby an yuqdafa fi naari naar in lagu tuuro siduu u nacab yahay inuu gaalnimo inuu ku noqdo u naca inay noqoto saddexdaas qofka haddii laga helo iimaanka dhadhankiisa ayuu helay ibnuqayim iyo rag badan oo muxaqiqiin waxay leeyihiin ilaahay adduunkan jannuu ku leeyahay jannadan adduunka qofkii aanan gelinna jannada aakhara ma gala qaar waxay leeyihiin xaalad waxa ay soo marayso haddii ay ogaan lahaayeen almuluuku wa abnaau almuluuk dhadhanka aan dhadhansanayna macaanka aan qalbiga ka dareemayna iyo ladada ilaahay uuna siiyey xaalad waxaan soo maraynaa boqorada iyo ilmaha boqorada haddii ay ogaan lahaayeen nicmada aan ku sugannahay la jaaladuuna bisuyuuf qoorta ay seef nagaga jari lahaayeen taa marka waa xalaawat aliimaan iimaanka dhadhankiisa weyaan inuu kuu dhadhamo oo dhadhansata taas weyaan nacam xadiidka saddexaad can cubaada بن saamitin radi allahu tacaala canhu أن rasuula الله sala allahu calayhi wasalam nabiga alla qaale wuxuu yidhi baayicunuu igula ballantama ay caahidunii igula ballantama waxaad igula ballantaan calaa an laa tushrikuu inaadan la wadaajinin billaahi alla weyna shay-an waxna walaa tasriquu aadan waxba xadin walaa tasnuu aadan zinaysanin walaa taqtuluu awlaadakum ilmihiinana aadan u dilin ay min imlaaq asalka taasay ahayd laakiin diitaan guud ahaanba lama ogola walaa tatuu aadan la imaanin bibuhtaanin been oo taftaruunahu aad abuuranaysaan bayna aydiikum hortiinna iyo iyo wa arjulikum laguhiinna hoostooda aad ka abuuranaysaan oo walaa tacsuu aadan caasinaynin fii macruufin wanaag lisfarayna aadan caasinaynin faman wafaa qofkii oofiya oo arrinta ayadaa ah sidii ay ahayd u fuliya faajruhu cala allahi ilaha ajarkiisa isaga ayaa siina weyaan ajarkiisa alla ayuu dullacay allah siinaayo weyaan waman asaaba qofkii asiibo oo ku dhaca min dalika arinta ayada shayan shay oo xumaantii laiskaga digay xaditaanka iyo wix lamidka ahaa oo fa cuqiba fi dunya adduunyada lagu ciqaabo fa huwa kafaaratun lahu dembi ay u noqonaysaa weeyaan waman asaaba qofka ku dhaca min dalika arrinka isaga shayan shay uma satarahu llahu ilaahay uu qariyo u cebasturo caza wajal fa huwa qofka asaga xukunkiisa iyo jazahiisa ila allahi ilahay buu ahaanaa in sha allah hadduu doona cafa canhu uu iska cafinaya waa iska dhaafaya wain shaa caqabahu hadduu doonana wuu ciqaabaya fabaayacnahu calaa dalik arrintaasaan kulama baayacone xadiidkan waxaa wariyey axad nuqabaa raggii baycat alcaqaba aluulaa wa baycat alcaqaba athaniya alsana athaniya cashar wasana athaalit cashar min mabacdi nebi sal lla slam sanadka labay tobanaad iyo sanad saddex tobanaad oo nabiga la bixiyey marka laga bilaabo raggii nabiga kula ballabay alcaqaba ayuu ka mid yahay cubaada ibnu saamit radi allahu tacaala canhu wa ninka isaga ah waa reer khasraj toban iyo labada horeysa ku jiray toddobaatan iyo labada dambana ku jiray radia allahu tacala canhu arda bader iyo jamiic almashaahidna nabiga ula xaadiray alayh salatu slam zamankii cumar ayaa shaam loo diray weliba wuxuu sii degay magaalada xalab saasaan filaya haddaanan khaldamin ayuu degay kadibna fii aakhiri cumrii wuxuu wareegay filistiin halkaasuuna ka geeriyada aleyh raxmat ullah ninkaas isaga ayaa xadiidkan warina marka wuxuu ka shakayna baycat alcaqaba aluula sidii loo mubaayacooday baycat anisa ayaa la yidhaha baycada baycat anisa ayaa la yihahda weyaan baycadii kale waxaa weyaan waa bayca nafta in la bixiyo maalka in la bixiyo waxaa weyaan in eh, nabiga sal ll slm laga difaaca wixii nafta naftooda iyo ilmahooda ay ka difaacayaan ay ahayd ayada waa kala duwneed baycada labaad iyo tan koobaad waa baycat anisa nagaha saa lagula mabacyo an jir weyaan ya ayuha nabi ida jaaka almunaatu yubaayi'naka calaa an laa yushrika biاllahi shaya walaa yastiqna walaa yazniina walaa yaqtulna wlaadahuna walaa yatayna buhtaan yaftanuuna bayna ydihin hakada nacam xadiidka afraad can abi bakrata waxaa laga wariy qala wuxu yidhi abi bakra samictu waxaan ka maqlay rasuula allahi sala allah alay sl nabiga allaan ka maqlay qula isagoo leh ida altaqa almuslimaani labada muslim haddii ay ku kulmaan bisayfayhimaa iyagoo labadooda seefood haddii ay kulmaan ooy ku digaalamaan falqaatilu kan wax dilay iyo walmaqtuulu kan la dilayba fi naari ma naaray waa la cadaabaya weyaan ciyaada billah faqultu waxaan ya rasuul allahy haada alqaatilu kan waa kii wax dilay ee fama baala almaqtuul kan wax dilay waaba gacan ku dhiigla in la cadaabo waa nin mutay laakiin kan la dilo miskiinka oo naftiisa la seejiyey adduun aakharana maxaa loo cadaabaya qaala nabigana wuxuu sal allahu aleh waslm inahu ninkan kaana wuxuu aha xariisan mid ku dadaalo calaa qatli saaxibii saaxibkiisa inuu nafta ka qaada ayuu ku dadaalsanay waa lagala hormaray weyaan waxaan ka warannay fadhiyada hore soo dhaafnay fi qofka haddii casmi aad imaado asbaabtii dhanna aad imaado laakiin uu ka cajizo in dembiga loo qori ninkan inuu ninkan ku dhuftuu rabi lakin waa lagala hormaray marka dembiga waa loo qoray laakiin laa shaka isku dembi ma noqonayaan kan wax dilay i kan la dilay labadaba naar way galayaan laakiin cadaabka kan la cadaaba iyo muxuu ahaa dembiga uu galay kanaa si uu sii weynaana waayaan ilan ficilkii kan asbaabta la imaado ha go-aansada laakiin muusan fulin laakiin kan waa ka dhacay wayaan nacam xadiidkaas waxaa wariyey abi bakra nufayc eh, ibnu alxaari ayaa wariyey nabigan wuxuu ka wariy ninkaas boqol iyo soddon xadiid marka nin wuxuu ahaa aad warac badan xataa wakhtigii fitnadii sifiin markay dhacday arintii bayna asaxaaba maa jara bayna asaxaaba raggi ka fogaaday oona dhexgel ayuu ka mid ahaa wuxuuna geeriyooday sanadka ko iyo kontonka hijrada nabigana sal la alay ali slam basruna ku dhintay xadiidka شhanaad can abi hurayrata waxaa laga wariyey qala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul la rasulka alle wuxuu yidhi sala allahu alيyh alih waslem man yaqum qofka istaaga leylat اlqadri habeenka leylatاlqadarka la yihahdo iimaanan iimaan dartiis ee waxtisaaban ajar aruursasho darteed ufira lahu waa loo dhaafaa maa taqadama min dembihi dembigiis wiis horeeyey oo dhan waa loo dhaafaa saasuu nabigeen sal allahu aleh wali wasalam marka leylata qadarki waa tii ramadaan ku jirtay marka ummaddan acmaarteeda aad ba u yarta lixdan sano toddobaatan sano ka yar in yar ka badan wahaakada sabciin wa sitiin laakiin ilahay wuxuu siiya hal habeen oo sanad walbana soo noqnoqonaysa siddeetan iyo dhowr muxuu sana kana khayr badan oo wax aad u weyn oo ummaddan ilahi subxana wa tacala uu ku barakeeyey xadiidka lixaad can abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nebi sal allah alay sl nabigeena qaala wuxuu yidhi ina addiina diinta alle yusrun waa wax aad u fudud walan yushaada iskuma dhibo addiina diinta alle iskuma dhibo axadun qof iskuma dhibo ilaa qalabahu diinta ayaa ka qaalib noqdo oo ka adkaada weyaan ee fasadiduu war toosnaado oo si toosa ah u socda oo dhadhaweeyo wa qaaribuu usadiduu toosnaada oo wax hagaagan jid hagaagan mara oo waqaaribuu wax muxuu ahay muqaariba hordhadhow soo dhadhoweeya weyaan oo wixii tabartiina qabto wa war bishaaraysto bishaaraysto janno in ladin siina in dambigiin la dhaafa in camalkiin la aqbala inaad guulaysanaysaan bishaaraysto wastaciinuu waxaad kaalmaysataan biudwa bilhadwa aroorkalah kalihitaanka kaalmaysto iyo warawxati iyo galabcaraawga kaalmaysto iyo wa shay kaalmaysto oo min adulja habeen guurka kaalmaysta weliba aakhir leyl ayaa laydhaha adwada waa w salaada fajr ka dambeeya rawxadana waxaa weeyaan waa salaada casr ama maqribka w ka dambeeya galabti duljadana waa aakhiru leylka oo qofki inuu qiyaam leyl la imaado salaadihii mxuu ah loo kaca oo la dadaala ayuu nabigana sal allahu alay ali wasalam eh, noo dardaarmaya xadiidka toddobaad can bni cabaasin waxaa laga radi allahu tacala anhuma qalu wuxu abdullahi bn cabaas ina wafda cabdalqays reer cabdilqays wafdigoodii wafdi waa taqaanaan waa shay macruuf delicate wafdi dad imaaday oo meel u imaaday ayaa la yihahdaa ina wafda cabdalqays lama ataw nabiya nabiga markay u yimaadeen ayagoo muslimiin ah oo soo islaamay ayagoo iswata odayaashoodii kaaba qabiiladii waxgaradkoodii dhallinyaradoodii ayagoo iswata ay nabiga jig u yimaadeen ayagoo muslimiin ah wafdi saasa ahay wafdi ka qiimo badnaa ina wafda cabdalqays lama ataw nabiya nabiga markay u yimaadeen muslimiina abcan qaala wuxuu yidhi nabigeena man ilwafdu war wafdiga keedahayden wafdigan waa ke aw man ilqowmu war qoladeetiina ninka qaaluu waxayna rabiica reer rabiica nahay qaala nabigan wuxuu yidhi marxaban dhawaasho ay ay sugnaatay bilqowmi marxaban soo dhawaada bilqowmi qolyahu soo dhawaada aw bilwafdi ama wafdigaanu soo dhawaada hayra khazaaya kuwa hoogay adinka oonan ahayn walaa nadaama kuwa shallaaynana aanan ahayn shallaayey adinka oonan hoogin adinka oonan shallaaynin adinka oonan beecaan aad gasheen oo naftiinna alla ka gadeen aanan ku hoogin kuna khasaarin oo janno ku mudan doontaan soo dhowaada fa waxay yidhahdeen yaa rasuul allahyow innaa annaga laa nastatiicu ma awoodna an na'tiika inaan kuu nimaadno ila fii shahri alxaraam bisha xurmadana ay fii ashhur xurum ashhur xurumka waa muxuu ahaa waa kuwe nacam yaa yaqaan ashhur xurumka ثلاثة متواليات وكوة أها ذي القعدة أها شوالكم مجرت طيب أيوه ورجل مضر أفر تاس بلود بان ما كرنا وليبا حتى رجل مضر تاس رجل ترهي مضر ما يقوني وهيد مركا أيضا نمرك بلاها حرم حرمة لان كوني معنا وقليها سأل أحد نفري إن أنا لا نستطيع ما أود أن نأتيك أن كوني معنا إلا في شهر الحرام بش حرمة wa baynana anaga iyo wa baynaka adigana waxaa noo dhexeeya haada alxayu qoladan oo min kufaari mudar ree mudar gaaladooda ayaa noo dhexeeya oo haddii aan bilihii kale soo marna qoortayna jarayaan ama annagana qoortaanka jarayn waa isku rafaadaynaa ee fa murnaa biamrin amar oo faslin cad oo kala saarsaaran nukhbiru bihi aan sheegno man waraa'ana dadka naga dambeeyo aan gaarsiino oo wanadkhulu bihi ljanna jannanaan ku galno intaan noo sheegnaba allow wax cad oo waadixa oo annagana aan la boodno oon janno ku galno dadka naga dambeeya inaan u sheegno janno ku galaan nabi alla noo sheeg bal diinta alla rusrigaada fiiriya xadiidkan wuxuu fasiraya xadiidka dambe oo xadiidkan oon soo dhaafnay hadalka nabiga fiiriya marka wasa'aluuhu can ashriba marka intaas yidhahdeen wasa'aluuhu can ashriba haddana waxay weydiiyeen nabi allahu maxaa la cabbi karaa maxaana wax lagu cabbi karaa oo maxaa banaan maxaana xaaraan in la cabo ama wax lagu cabo nabiga warkiis dhegeysa marka fa amarahum nabigana marka wuxuu amray biarbacin afar buu amray wanahaahum wuxuu ka reebay can arbacin afarna wuu ka reebay amarahum wuxuu amray biliimaani biاllaah ilahay inay rumeeyaan waxdahu keligiis xaal uu yahay qaala wuxuu yidhi atadruuna man imaanu bilah ma aliimaanu biاllah aliimaanu bilah waxa la yidhaha ma taqaanaan alla in la rumeeyo waxa loola jeeda ma taqanan waxdahu keligiis qaaluu waxay yidhaha allah warasuulu aclam alli rasuulkiisa ogsoon qaala nabigu wuxuu yidhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah alla jiritaankiisa weliba keliya oo la qiro wa ana muxamadan muxamedna rasuullah uu yahay waiqaamu sala salaad itaau zaka zakad oo la bixiyo wa siyaamu ramadaana bisha ramadaan oo la soom waan tucuu inaad ka bixisaan min almaqnami haniimada aad heshaanna alkhumus shan meelood hal meel inaad ka bixisaan wanahaahum wuxuu ka reebay marka can arbacin afar buu ka reebay can alxantami waاddubbaa'i wاlnaqiiri wاlmuzafati warubama qaala almuqayaru qaala axfaduuhuna waahbiruu bihina man wara'akum afartaa waa afar fudud waxba y muxuu ahaa haka baqiina muxuu ahaa macaanidooda lafdiga yar adag alxantam addubaau alnaqiiru almuzafatu aw almuqayir muqayir bilqaf xantamka waxaa weeyaan dhoobka dhoobka dhoobka amaba ashuunka ama kuudda waxaa tidhahdaba weliba ashuunka caadiga oo dhoobada bas ka samaysan maaha waa ashuunka kor laga saaray dhoobka koobdhoobka oo kale koobdhoobka gudaha muxuu ka yahay korna maxaa ka saaran biriqbiriqyaraa ka saaran marka xantamka kaas weyaan kaas inay wax ku cabaan nabi u diiday nahaahum wuxuu ka reebay can dhoobkaas in wax lagu cabo iyo wadubaa'i bocorta bocorta caadigaho marna muxuu ahaa laga samaysto bada biyaha lagu qaato marna inta la jarjar maraqa laga samaysta ayaa duba la yidhahda wax aad u fudud ayadna adduba taas weyaan adduba dubadaas nabiga ala sl way ka samayn jireen intaay ka saaraan gudaha way ku jiraan ay kadibna ay khamrada ay ku samaysan jireen weliba khamraday si deg ah u samaysaa nacam tan saddexaad wanaqiiru naqiirka waa laan laga gooyo timirta timirta laan ka mida ah la gooynayaa gudaha laga duleelinayaa kadibna ayadna khamrada lagu shubin jiray oo waalashi goonidu oo khamrada oo in badan khamrada lagu dhigo oo khamrada muxuuaha degdeg u dooriya muxuu ahaa eh, abiicada caadiga dooriye oo khamro ka dhigo ayay ahayd naqiirka waa geedkaas yar amaba laantaas yar oo timirta laga jaray wlmuzafatu iyo ka la gaamureeyey ama laamiga la saaray waa waalal inta la sameeyo kadibna dusha iyo hoosba waxaa laga saaraya laami waa laamiyeynaya kadibna waxaa lagu shubanayaa khamrada marka lagu shuba degdeg baa marka khamrada u samaysnaysa cinabka iyo biyiha lagu shubaya markiiba khamra iyo surogi geedahaasu nabigan u diiday sal allahu aleh waali wasalam saddexdaa afartaas ayuu diiday warubama waxaa laga yaabaa qaala inuu yidhi almuqayaru kan aarka la saar alhaar wa huwa ayضa almaliyu wa huwa almaliyu bizifti asna waa un la gaamureeyey ama laamikan la saaray laamiga la saaray weyaan waa isku mid muqayarkaas iyo musafadka waa hal shay weyaan marka macaanidaasaa la ogaada tan koobaad alxantamu muxuu yahay waa dhoobka amaba ashuunka dubaagana waa bocorti tan saddexaad musafadkana waa kan cafan naqiirkana waa laantimireedkaas geed muxuu ahay qayb ka timirta inta lasoo jara gudaha laga duleeliya kadibna loo adeegsada waal ahaan tan u dambaysana waa muxuu aha waa la mariyey laami intaasoo nooc afartaa nooc weyaan marka culays yaan loo arkay insha allah caza wajal afartaasuu nabig ka reebay sal allah alay ali waslm wa qaala nabigu wuxuu yidhi ixfaduuhunna wararkaan idiin sheegay xifdiya waahbiruu bihinna waxaad u warantaan u sheegtaan man wara'akum cid alle cidda inka dambaysana warka asaga gaarsiiya iimaankaad u sheega afartan xaaraantan u sheega jannadan waad gelaysaan diinka weligiin ma aragteen naam can ibni abi mascuudin waxaa laga wariyey can inabiy nabigan wuxuu ka wariyey sal allahu aleyh alih wasalam qaala nabiga wuxuu yidhi abi mascuud abi mascuud waxaa weeyaan cuqbat ibnu camr ibnu aclabat alansaariy albadriyi ayaa la raaciyaa badrigaas marka sakana badran walam yashhad badran dagaalkii badr muusan xaadirin laakiin badrigaas kaana yaskunu badran meeshaas ayuu degnaaaragga daga ayuu ka mid ahaa wuxuu leeyahay abi mascuud can اnabiy nabigu wuxuu ka wariy sal allahu alيه ali slm qaal wuxuu yidhi idaa anfaqa الrajulu qofka haddii aad ku bixiyo calaa ahlihi ahalkiisa aduu ku nafaqeeyo ood ku bixiyo dabcan nafaqa weeyaane nafaqatana meesha ku jirte oo yaxtasibuhaa uu ka ajar xisaabsanaa ilahay agti subxaana wa tacaala fa huwa lahu waxay u tahay sadaqatun sadaqa ehelkaadii aad biil siisay biilbixinta ayadaana ilaahay dartiisa aad u bixinaysa oo ilaahay baad kaga ajir doonanaysaa waxaa weeyaan waxay ku tahay sadaqa albukhaari qaal xadiidkan io ka dambeeya albukhaari qaal maxay tahay mucallaqaada la yihahda mucallaqaat albukhaari waa xadiista bukhaari shardigiisa aanan waafaqsaneyn qayb ka mid ah qaybna waafaqsanta lakiin iyadoo sharcigiisa waafaqsan u keeni doonaa marki isagiya toosu bootina qaala buhaari qaala rasul lahi sal alay slam sanadku ka boodaya mucalaqaat buhari yaa layihahda mucalaqaadkaas marka waxaa ka mid a ah qaar shardigiisa fuliyey oo bukhaari shardigiisa fuliyey qaar waxaa ka mid ah shartu saxiix alaakhar oo saxiix ah qaar waxaa ka mid ah xasan marka qaar waxaa ka mid uu meel kale oo kitaabkiisa ka mid ah uu ku xariiriyey waxaa ka mid qaar uu kutubihiisa kale sida adowmufradkoo kale uu ku xariiriyey hakada marka eh, nabigana sal allahu aleyh waali wasalam ayuu ka warinaya buhaari qala wuxuu yidhi bukhaari qaala nabiy nabigan wuxuu yidhi sal allahu aleh ali wasalam man yuriid illaahu bihi khayran qofku alla khayr la doono yufaqihu fi diini diintuu ilaahay fahamsiiyaa kasasiiyaa waafajiya wa alcilmu cilmigana beesh bitacalum wala binowm bitacalum cilmigana waxa u ahaaday barasho cilmi madax lagugu shuba hal mar muxuu inta halka lagaa soo geliyaba ma jirto barasho iyo jilbaha inay kaa murxaan iyo ad rafaada iyo muxuuha aad marba dhinacu fariisatay sinuu fariisatay iyo laamiga aad ku murxi ayaa lagu baranaya cilmi muxuu ahaa iska soo qaado un c d soo buuxsa iyo cajalada muxuha jeeb ka buuxsa baabkaas baab soconaa maaha inama wainama alcilmu biاtacallum xadiidka tobanaad albukhaari qaal alimaam bukhaari wuxuu leeyahay qaala nabiy nabi wuxuu yihi sal allahu alay w slam waman salaka qofkii mara ariiqan jid oo yatlubu bihi cilman cilmu ku doonanayo sahla allahu ilahi wuxuu yasiraa lahu isaga ariiqan jid ila aljannati jannada uu ku gaaro ilahi u yasira subxana wa tacaala alab alcilmi ariiqaas ama ha noqdo mid dheeroo halkan intaad ka baxda masar tag ama sacuudi tag amaba galbeed tag amaba xamar tag amaba hargeysa tag ama muxuu ahaa meel alla meeshii cilmi uu jiro u doono safar dheer gal amaba intaad gurigaada ka soo baxda masjidkii mow ariiq ariiq mid kasta ahaado ama alqariib waalbaciid wlmustaqiim wlmicwaj ariiq ba cilmi doon ah oo weliba cilmi sharcia cilmiga maahankan oo biologiga iyo chemistry iyo baabkaas maahan ayaga kuma jiraan ingiriiska iyo waxaas maaha cilmiga laga hadla waa cilmu shariica cilmu sharciga waa marka kan fadliga badan lagu sheegana ka asaga weyaan kuwan kale musaacid waa way ku caawinayaan alculuum almusaacida la yihahdo lakiin cilmiga runta ah cilmiga weyaan qofka jid ma man salaka ariiqan yatlubu fiihi cilman cilmi uu ku dalbaaya sahala allahu lahu ilahi wuxuu yaasiraa ariiqan jid oo ila aljannati jannada uu ku gaaro ayuu ilahay u yasiraa ilan cilmiga axaadiistii buu baranayaa aayaadkiibuu baranayaa axaadiistiibuu baranayaa dikrigiibuu baranayaa ducadiibuu baranayaa xaaraamtiibuu baranaya wuu ka fogaanaya xalaashiibuu baranaya wuu ka camalfalaya wabittaali jidkii jannada cagtooba saarayba laakiin walaqad dara'naa lijahannama kaiira min aljinni waاlins lahum quluubun walahum walahum aadaanun jahliga waa marka jahli waa marka qofka hadduusan ilaahay aqoonin subxana wa tacala diintiisa uusan ariiqa marin suu ilahay ku caabudaya inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa waxaa ceeb aada u weyn ayadna bilcaks caalimun laa yacmalu bicilmihi qof cilmi xambaarsan oo cilmigiisan aan ku camal falaynin kaasaa ka liidan wa caalimun lam yacmala bicilmihi mucadabun qabla cubaad اwatn horaana markaan usheegay marka qofka cilmi la'aanta ah inuu alla caabudo waa khatar lidalika alimaam اlbukhaari caleyh raxmat اllah kitaabkiis wuxuu sheegay uu ku bilaabay baabu اlcilmi qabla اlqowli wاlcamal saasuu sheegay inta aadan wax hadal la imaanin iyo camal aad la imaanin inaad marka mxuu ahaa cilmi la imaado ayaa loo bahan yahy wuxuu soo deliishaday qowl اllahi tabaaraka wa faclam أنه لا إلaaha إلا الlah واsتغفir لdنbik marka intii aan rabnay waan gaari weynay muqadimadii ayaana mxuu ahay tafaqabatay xadiid dheerna waana helay lakin in shaء الlahu taعalى waxay ka go'on tahay majliska labaad soo socda bidn الlah عaزa wajل hada والlah أعلم وsى اllah وsلم عlى عbdih ورasuلh mصطفى